shahrin bila arkana laga sooma ayuu baabkan u baab yahay weeyaan imaam anow wuxuu leh caleyhi raxmat ullah waxaa wanaag badan sawmuhaa saddexdaa maalmood in la sooma fi layaami albiidi ayaamaha caddada in la sooma wahiya ayaamaha caddada ahna athaalita cashara toban iyo saddexaadka waraabica cashara toban iyo afaraadka waalkhaamisa cashara toban iyo shanaadka weeyaan wa qiila waxaa la yidhi ahaani cashar toban iyo labaadka wathaalit cashar toban iyo saddexaadka iyo waraabic cashar iyo afar iyo tobanaadka wasaxiixu sida saxiixa ahna almashhuuru aadka loo yaqaano oo culimmada ay isku muxuu ah u badan tahayna huwa alawalu waa tan hore oo ayaam inay tahay saddexiy tobanaadka iyo afariyo tobanaadka iyo shaniyo tobanaadka weeyaan xadiidka kun laba boqol iyo sagaaliyo kontonaad wacan abi darda radi allahu tacala anhu qal wuxu abu darda awsaani xabiibii xadiidka kun laba boqol iyo sideed iyo kontonaad afwan wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu ardahu qaal wuxuu yidhi abu hurayra awsaani wuxuu ii dardaarmi khaliilii wadaaygay sala allahu calayhi wasalam nabiga urjeeda calayh salaatsalaam waana muminka uu dhihi karo khaliili iyo xabiibi uu nabiga dhihi karo laakiin nabiga calayhi salaatu salaam uu diiday arrinta ayada in isaga uu yidhaahda qof uu ka dhigta khaliil ama wadaay hoosaad uu ka dhigto weeyaan lianna allaha caza wajal ittakhadahu khaliilan awsaani wuxuu ii dardaarmay khaliilii wadaa'igaygu wuxuu ii dardaarmay bialaain saddex buu ii dardaarmay siyaami alaaati ayaamin saddex maalmood soonkooda ii dardaarmay min kulli shahrin bil arkan laga sooma wa rakcatay duxaa iyo labada rakca oo barqinka la dukadana wuu ii dardaarmay nabigeena calayhi salaat salaam waxaa weyaan salaat alawaabiin waa wakhtiga dadka ilaahay u soo noqoshada badan ay ilaahay xasuustaan subxaana wa tacala ummad inteeda badanna ay xilmaam iyo ku jirta weyaan mashquul wa an utira inaan witir la imaado qabla an anaama intaanan saaxanin ka horan nabigan uu dardaarmay sala allah alay muttafaqun caleyh xadiid kun laba boqol iyo sagaali kontonaad wacan abi darda radi allahu anhu qala abu darda awsaanii wuxuu ii dardaarmay xabiibii xabiibkayga sala allahu caleyh waali abu hureyra wuxuu yihi abu dardana wuxuu leey xabiibii wuxuu ii dardaarmay sal allah alay slm saddex buu ii dardaarmay lan adacahunna kama tegaayo maaciishu intaan noolahay naf igu jirtana kama tegi doono weeyaan saddexdaa maxayin bisiyaami alaaati ayaamin saddex malmood soonkooda oo nabiga ii dardaarmay iyo xabiibkayga sal allah slm min kulli shahrin bila arka aan ka sooma iyo wa salaati duxaa salaada duxada waa bianlaa anaama inaanan jiifanin oonan saaxanin xataa uutira ilaa witir aan kala imaado weeyaan waa marka waa isleeyihiin wey labada xadii rawahu muslim laba saxaabiyaana kala warisay xadiidkan laba boqol iyo lixdanaad وn cbdاللahi بn cmr bn cاs radي الlahu taعala anهuma qal cbdالlah بn cmr bn cas qala rasul rasulka wuxu yihi sal l slm sawmu ثalaaثaةi أyaamin saddex almaamood oo la sooma min kuli shahrin bil arka laga sooma sawmu dahri zabanka amaba sanadkii soomkiis ayuu la toogay kullihi dhammaantay weyaan mutafaqu calayh maxaa yeele halkii xasan oo lala imaado ilaahay muxuu la laabayaa toban jeer saddexda maalmoodkiiba toban ku dhufo waa soddon weyaan bil kasta marka soddon ninka sooma eead la ajir tahay saasuu nabigeena cadayna sal اllah alيه waslm ajir badan xadiid kun laba boqol iyo ko iyo lixdanaad wa can mucaadata alcadawiya raximah allah annaha waxay tidhi annaha iyada sa'alat waxay weydiisay caaishata radia allahu tacala canha ayay weydiisay umlmuminiin bay weydiisay a kaana miyuu ahaa rasuulullah rsulka all sal slm yasuumu mid sooma min kulli shahrin bil arka alaaata ayaamin saddex maalmood niyuu ka sooma jiray qaalat waxay tihi caaisha nacmaha faqultu waxaan tihi muxuu ahaa mucaada min ayi shahri kaana yasuum bisha qaybta uu ka sooma jiray min ayi shahrin qaybtuu bisha kaana ahaya soo mid ka sooma weyaan qaybahu soomi jiray qaybaha kore qaybaha dhexa qaybaha dambe xaguu ka soomi jiray qaalat waxay tihi lam yakun mu ahan nabigan yubaali mad u aaba yeela min ayi shahri bisha qayb alqaybti uu yasuuma ka sooma rawahu muslim laakiin riwaayaadka badankooda waxay ishaarayaan ayaamu biidka saddexiy tobanaadka iyo afariy tobanaadka iyo shan iyo tobanaadka ismana diideen labada xadii weyaan xadiidka kun laba boqol iyo laba iyo lixdanaad wacan abi darin waxaa lagu radi allahu tacala anu qal abu der qaala rasu rsulka wuxuu yidhi sal ه slm idaa sumta haddii aad soomta min ashahri bisha aaaa fasum soom weyaan aaaa caشhrata saddex-i tobanaadka wa arbaca caشhrata afar-i tobanaadka iyo hamsa caشhrata iyo شhan iyo tobanaadka soom weyaan rawahu tirmidi ayaa wariyey wa qala wuxuu yidhi xadiiثun xasan xadiidka waa saxiix weeyaan lighayrihi marka xadiista aan soo marin dhammaantood waxay caddaynayaan in saddex-i tobanaadka afar-iyo tobanaadka iyo شhan iyo tobanaadka in la sooma oo u wanaag badan uu rabbi subxana wa tacala qofka ajarkaas uu siinaa weyaan xadiid kun laba boqol iyo saddexiy lixdanaad can qataadata waxaa lagu yihi ibn xanan radi allahu canhu qala wuxu yihi qataada kaana wuxuu ah rasul rasulka al sal slm yamurna mid nafara bisiyaami ayaami albiidi ayaamaha caddada ah inaan soonna ayuuna fari jiray alaaa cashrata wa arbaca cashrata wa hamsa cashara saddex tobanaadka afariy tobanaadka iyo shan iy tobanaadka rawahu abu daawuud xadiidka asna saxiix weeyaan xadiid kun laba boqol iyo afariy lixdanaad wacan ibn cabaas radi allahu tacala anhuma qala wuxu cbdullahi bn cabaas kaana wuxuu aha rasul rasulka al sl slm laa yuftiru midaan afurin ayaama albiidi ayaamaha caddada ah fii xadarin isagoo jooga oon safar ku jirin walaa safarin safar rawahu nisaa'i biisnaadin xasan xadiidka waa daciif laakiin axaadiista oran soo marnay oo dhan oo mutafaqa iyo mxua bukhaari iyo muslim ahayd ayaa macnihiisa umarka adkacaysa weeyaan nabigaana amarka uu bixiyey ayaana ay ku caddahay baabu fadli man fatara saa'iman wa fadli alsaa'imi aladii yu'kalu cindahu wa ducaa'i alaakili lilma'kuuli cindahu baabu fadli man fara qof afuriyey fadligule ayuu baab yahay saaiman qof sooman iyo wa fadli saaimi qofka sooman fadliguu leeyahay alladii kaasoo yukalu lagu cuno cindahu agtiisa soomanya agtiisa cuno lagu cunay fadliga ilahi sina subxana watacala wa ducaai ilaakili qofka cunada cuna lilmakuuli kan muxuu ahaa wa ducaai ilaakili qofka cuntada cuna lilmakuuli cindahu agtiisa qofka lagu cuna u duceeyana fadliga uu leeyahay ayuu baabkan u baab yahay saasuu imaamka muxuu ahaa u tarjamaystay laakiin qaybtan dambe waa noo imaan doontaa wa calayhi marka xugun aan laga qaadan doonin xadiid kun laba boqol iyo laakiin ninka muxuu ahaa aakilka ah ninka muxuu ahay ma'kuula cindahu inuu duceeyo ayaa noo imaan doonta insha allahu tacala qofka agtiisa lagu cunaa cunada inuu dadka duceeyo iyo qofka muxuu aha cunada cuna qofka cunada cuna oo dadka muxuu cunno ay siiyaan asna inuu duceeyo weeyaan xadiid kun laba boqol iyo shan iyo lixdanaad وcan zayd bn khaalid الjuhani radi allahu canhu can nebi wuxuu ka wariy sal l slm qal nabigan wuxuu yidhi man fatara qofka afuriya saa'iman qof sooman kaana waxaa u sugnaaday lahu isaga milu ajrihi ajarkiisao kale ayaa u sugnaada weyaan hayra anahu laakin anahu laa yunqasu lagama nusqaamiyo min ajri saami qof kastoo man ajarkiisa shayin shay lagama nusqaamiyo weyaan ajarkii qofka soonna ayaa la siinaya qofkii soonnaana ajarkiisa lama taabanayo waa fadli ilahi subxana watacala rawahu tirmidi wa qala xadiidun xasana saxiix weyaan xadidka waa xadiid saxiixa xadiidka kun laba boqol lixdan iyo lixaad wacan ummi cumaarata waxaa laga wariyay alansaariya radia allahu tacala canha ana nabiya nabigeena sal l slm dakhala uu garay calayha uma camaara ayuu gurigeeda galay faqadamat ilayhi waxay u keentay acaaman cuna ay u keenta nabiga faqaala wuxuu yidhi kuli adigana wax ka cun cunadii oo cunadii inay qayb ka qaadata ayuu nabiga faray weyaan faqaalat waxay tihi innii aniga saa'imatan waan soomanahay faqala rasul lah wuxu yidhi sal l slm ina saa'ima qofka sooman tusalii waxaa u ducaysa caleyhi dushiisa almalaaikatu mala'igta idaa ukila haddii lagu cuno cindahu agtiisa xataa yafruquu ilaa ay cunada ka baxaan warubbamaa waxaa dhici karta qaala inuu yidhi xataa yashbacuu ila ay ka dhagaan rawahu tirmidi wa qala xadiidun xasan xadiidka sanad ahaan waa daciif weeyaan marka hadduu marba daciif yahayna xugun lagama qaadanaya ayuu ka dhigany macnihiisa haddii ah, xadiid kale amaba muxuu ahay shariicada eh, nusuusta kale amaba waxaa weeyaan adilada kaleo shariicada aanan looga helin boos markaa weeyaan xadiid kun laba boqol iyo toddoba iyo lixdanaad wacan anas radi allahu tacala anhu ana nabiya nabigeena sal slm ja wuxuu yimid ilaa sacd ibni cubaada saxaabigaas u yimid radi allahu canhu fa ja'a kadibna wuxuu la yimid wuu u keenay bikhubsin kibis iyo zaytin iyo saliid ayuu keenay macsaro ama ha noqoto ama noc kale ha noqoto weyaan amaba muxuu ahaa ha noqoto subag ha noqdo idaam fa akala nabigu u cunay marka alai slat slam khubistii iyo kibistii iyo wuxuu isku cunay iyo saliiddi weyaan uma qaala wuxuu yidhi annabi sal sl nabigeenna aftara ha afura cindakum agtiinna alsaa'imuuna kuwa sooman ama way ku afureen kuwa soona agtiina ay ku afureen wa akala ha cuna acaamakum cunadiinan alabraaru baariyaalka kuwa alla baarigu ah cuneen weyaan wasallat ha u naxariisato ha idin ducayso calaykum dushiin almalaaikatu malaigtan ha idin ducayso weyaan marka qofka haddii marba aad cunno agtiisa ka afuro inuu ducadaas ku duceeyo loogu duceeyo ayuu nabigeennana faray sala allahu aleh wasalam ayuu nabigeena sameeyey sal ll slam wa calayhi marka ficilka nabiga inaan ku dayana waanala faray laqad kaana lakum fii rasuuli uswatun xasana rawahu abu daawuud biisnaadin saxiixin weeyaan aftara cindakum asaa'imuun aftara in laga dhiga muxuu ahaay waxaa ku afuray cindakum agtiin asaa'imuuna wa akala waxaa cunay acaamakum cunadiinana abraaru kuwa baariyaalkaa cunay wa sallat waa idiin ducaysay calaykum dushiina almalaa'ikatu waxaa kaloo ayadna suuragal ah aftara inay duca laga dhigo oo ha ku afura cindakum agtiin asaa'imuuna kuwa sooman wa akala ha cuna acaamakum cunadiina alabraaru baariyaalka wa sallat ha idiin ducaysa calaykum almalaa'ikatu ictikaafka kitaab alfada'il oo dherarka badnaa oo qiimaha badnaa oo wax badan ay ku soo orareen adila oo aad u cajaa'ib badan oo runtii qofki ilahi subxana wa tacala waafajiyo inuu xadiista ayaga ku camal fala jannadiisa ay farqodnayn sida dhabta ah wuu noo dhammaaday haddeertaana waxaan gelayna insha allahu tacala kitaab alictikaaf kadibna kitaab alxaj kitaabna insha allah kitaab aljihaad intaba caawan isu mari doonaa in badan oo ka mida biidn illah casa wajal ictikaafka waxaa la yihahdaa maqsuudka laga leeyahay iyo ruuxda laga leeyahay oo qofka qalbigiisa inuu allah subxana wa tacaala aggiis u jeesta weyaan iyo inuu qalbigiisao dhan alla ku aruuriyo subxaana wa tacaala muraaqabadiisa iyo jacaylkiisa iyo kabaqitaankiisa iyo mxuu ahaa dikrigiisa uu ku aruuriyo weyaan iyo inuu rabbi subxana wa tacala keli noqdo qalbigiisa iyo jirkiisana mxuu ahaa uu ilaahay subxana wa tacala u faariqiyo ood wax kale shaqo kale uusan qabanin wax alla wixii insaan iyo khalqi ku saabsanna shuqligooda uu ka go'a oo ilaahay dartiis uu ku mashquulo subxana wa tacala iyo keligiis uu ku mashquulo weeyaan marka ictikaafka waa noocaas qofki inuu go'o ood ilaahay u go'o qalbigiisi jirkiisi camalkiisi o dhan ilahay buu u go'aya subxana wa tacala waana xilli go'on inta badanna amaba ictikaafkana waxa uu ku ansaxaya masaajidka masaajidda jamaacada la weeyaan inta badanna waxaa waxaa lagu xiriiriyaa soonka laakiin soon la-aan wuu ansaxaya baabu lictikaafi ictikaaf la ictikaaf ayuu baab yahay fii ramadaana bisha ramadaan la ictikaafo xadiidka kun laba boqol iyo siddeed iyo lixdanaad وعن بن cمر رضي الله تعالى عنهma qال وxu بن cمر xadiidka waxaa la soo aroorin karay waxaa weeyaan oo imaamku keeni karay raximah الlah رaxمaة waasca ayaddii ku soo aroortay an طahira beytya للطaaئifiina والcaakifiina والرukع السujuud marka ayaddaas wuu keeni karay weeye عalيه رaxmaة الlah وعن بن cمر رضي الله تعالى عنهma qال عبد الله بن cمر qaala wuxuu yidhi kaana rasul rasulka al wuxuu sal slm yactakif mid ku ictikaafa alcashra alawaakhir tobanka damba oo min ramadaana yctakaf mid ictikaaf ayuu ahaa alcashra tobanka awaakhir ee dambe oo min ramadaana wuu ictikaafi jira nabigeena calaih islat slaam muttafaqun caleyh xadiidka kun laba boqol iyo sagaal iyo lixdanaad wacan caaishata radi allahu tacala anha ana nabiya nabigena sal slm kana wuxuu yactakif mid ictikaafa alcashra alawaakhir tobanka dambe oo min ramadaana ramadaan ah xataa tawafaahu allahu tacaala ilaa uu alla ka oofsada subxaana wa tacaala uma intaa kadib ictikafa waxaa ictikaafay aswaaju haweenkiisa way ictikaafeen min bacdi gadaashiis ayay nabiga ictikaafeen weeyaan nabigu markuu geeriyooda kadibna haweenkiisii jidkiisii ay mareen saasay ku ictikaafi jireen muttafaqun caleyh ay ictikaafi jireen weeyaan xadiidka kun laba boqol iyo toddobaatanaad wacan abi hurayrata radi allahu anhu qala abu hurayra kaana nebiy nabigu wuxuu ahay sal lla slam yactakifu mid ictikaafa fii kulli ramadaana ramadaan la arka wuxuu ictikaafi jiray casharata ayaamin toban maalmood ayuu ka ictikaafi jiray falama kaana markii ay ahaatay alcaamu sanadkii aladii kaasoo qubida fiihi la qiblooday oo nabiga nafta laga qaaday ood geeriyooday ictakafa wuxuu itikaafay cishriina yowman labaatan maalmood ayuu ictikaafay rawaahu lbukhaariyu marka ictikaafka qofka inuu ilaahay subxana watacala naftiisa u faariq yeelo ood intuu ictikaafi kara xitaa ictikaafka culimada in badan waxay ka hadlaan in yowma waleyla habeen i maalin uu yahay inta badan ay u badan yihiin qaar saddex maalmood ay leeyihiin laakiin sida raajixa insha allahu tacaala qofka in uun qayb yarba ha noqoto walow bayna almaqrab alcasr intuu masaajid soo gala uu ictikaaf iska niyooda wuu samayn karaa weeyaan inkastoo culimada qabaan yowma leyla u yar ilaa saddex maalmood in badan oo ka mid ah kitaab alxaj xajka iyuu kitaabkan kitaabiyo weyaan soom iyo zaka iyo salaad iyo baabkaas wuu noo soo dhammaaday xaj ayaan marka soo galnay fadaaishiisa inta badan uu sheikha xooga saari doona caleyh raxmatullah adilada kusoo aroortay baabu wujuubi alxaji xajka waajibnimadiisa ayuu u baab yahay iyo wa fadlihi fadliga xajka uu leeyahay qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi walilaahi alla weynay u sugnaatay uu kulayay cala annaas dadka dushooda xiju lbeyti beytka inay u xajiyaan man ayuu kulay istataaca awooda ilaahi xajka ilaahi beydka sabiilan wadda uu awoodo weyaan waman kafar qofkii diido oo ka santaaga fa ina allaha la weyne haniyun mid ka deeqtoom weyaan can ilcaalamiina makhluuqa mid ka deeqtooma weyaan marka rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku leeyahay khalqiga dadka wuxuu ku leeyahay inay beydka alla xajiyaan subxaana wa tacaala qofkii marka awood iyo sabiil u hela sabiilka marka culimada waxay ku tilmaamaan azaadu waa inaad saha yeesho tan labaad waraaxilatu waa wixii aad fuuri lahayd amaba diyaarad ha noqoto ama markab ha noqdo amaba baabuur ha noqdo hadba meeshay kugu dhowdaha weeyaan awooda iyo wasixatu caafimaad qofka inuu haysto wa amna ariiq jidkana inuu aamin yahay kadalika waxaa la too ah baasaboorada iyo fiisooyinkai hadda lasoo rogay iyo wix la midka a qofka inuu heli karo ayadna waa lamid weeyaan xadiidka laba boqol iyo ko iyo todobaatanaad can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasula rasulka al sal slm qaala wuxuu yidhi nabigeenna bunya alislam islamnimada waxaa lagu dhisay oo lagu taagay calaa hamsin tiir baa lagu taagay shahaadati an laa ilaaha ila allah waa shahaadadii alla xaq lagu caabudo inuusan jirin oon alla ahayn subxaana wa tacala wa anna muxameda nabi moxamedna rasuululah uu yahay wa iqaami asala salaada oo la ogo salaatu salaad maaha salaad in la tukado maaha iqaami sala salaaddii oo shuruuddeeda arkaanteeda iyo waxeedii la toosiyey weeyaan waiqaami salaada oo la ogo wa itaai zaka zakada oo la bixiyo iyo waxaji lbeyti beytka oo loo xajiyo wa sawmi ramadaana bisha ramadaan oo la sooma muttafaqun aley wuuna soormay xadiidkaas xadiid kun laba boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can abi hurayrata radi allahu taca anhu qala wuxu uri abu hurayra khaabana waxaa noo khudbeeyey rasul rasulka all sal slm faqala wuxuu yidhi nabigeenna yaa ayuha naas wardadow ina allaha alla weyne qad farada calaykum wuxuu idinku fardayeelay alxaja xaj ayuu inku fardayeelay faxujuu xajiya weeyaan faqaala rajul nin baa wuxuu yidhi akulla caamin yaa rasuula allah nabi allow sanad walba miyaan xajinaynaa oo nagala rabaa weeyaan ana xuju kula caamin sanad kasta miyaan xajinaynaa weeyaan yaa rasuul allahi fasakata markaasuu nabigu u aamusa calayi slat slam xataa qaalaha ilaa u ka yidhaahda alaaan saddex jeer ayuu hadalka ku soo celi weeyaan faqala rasu wuxuu yidhi sal slm low qultu haddii aan dhihi lahaa nacam ha haddii aan dhihi lahaa lawaajabat way waajibi lahayd weyaan waajib ay ku noqon layd sanad walba inaad xajka addaan ay waajib ku noqon layd walama istatactu maadan karteen awood umaad hesheen uma <laughs> qaala nabigan wuxuu yidhi sal slm daruunii war iga tagay oo ii daaya maa taraktukum intaan idinka tagay iga taga oo wax alle waxaan idinka dhaafoon idiin sheegin adinka dabagelina daruunii iga taga oo faraha taga inka tagay oon wax idiin sheegan waxaan waajib u ah waxaan saan way aanay dhihin farha igala baxa oo su'aalaha noocaas ahoo baarbaarka iga daaya weeyaan fa inamaa in kale ma aan halaka waxay ku halaagsameen man kaana qablakum dadka idinka horey waxay ku halaagsameen bikarati su'aalihim ahlaka miyaa idin qor mise halaka idin qoran halaka sooma oon alif lahayn ama hamse lahayn ahlaka inamaa halaka waxay ku halaagsameen man kaana qablakum dadka idinka horreeyey bikarati su'aalihim su'aal badnidooda ay ku halaagsameen weyaan ood rabbi ku halaagay iwakhtilaafihim dabamarka ay dabamaryaynayn calaa ambiyaaihim nabiyaalkooda oy muxuu ahaa ka hor imaanayeen ama ay ku been abuurinayeen iyo wix la midka weeyaan ama ay hadalkooda rogaayeen oy dabagidinayeen nacam faidaa amartukum haddii aan idin faro bishayin shay haddii aan idin faro faatuu minhu kala imaada ma intaad ka awoodaan la imaada weeyaan waidaa nahaytukum haddii aan idinka reba can shayin fadacuuhu iskaga taga rawahu muslim imaam muslim ee xadiidkaana wariyey marka habkaas uu nabigeena cadday sal alla alay slm xajka inuu hal mar qofka ku waajiba loona baahan yahay ayuu nabigeena cadey sal allahu alay waslem kadalika su-aasha badan waxaanse yihiin xuunkooda muxuuya iyo arrintaana ummadda inaan loo ogolayn oo arrinta ayada aanay wanaagsaneenna nabigeen wuu cadday sal allahu aleh ali waslem canhu waxaa lagu yih abu hurera radi allahu tacala anhu ardaahu qala wuxu yih abu hurayra su'ila nabi nabigaa la weydiye sal slem ayu lcamali camal kiiseeba afdalu fadli badan camal la qabtkee ugu fadli badan qala wuxuu yidhi iimaanu biاllahi warasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa oo la rumeeya ayaa ugu fadli iila waxaa lyidhi uma maada kadibna maxaa ku xiga qaal wuxuu yidhi aljihaadu jihaad ayaa ku xigo fii sabiilah jidka lagu jihaad ayaa ku xiga weyaan qiila waxaa la yidhi uma maada kadibna maxaa ku xiga qaala nabigan wuxuu yidhi xajun mabruurun xaj lagu baarinama falay ayaa waxaa weeyaan ku xiga weyaan oo saddexda qaybood kow laba saddex nambar saddex gala weyaan muttafaqun calayhi almabruuru mabruurka xajka muxuu yahay huwa xajkaas alladii kii weyaan laa yartakibu uusan fuulaynin uusan la imaanaynin saaxibuhu qofka xajka mxuu ah saaxiibkiisa oo xajka gudana fiihi xajka dhexdiisa macsiyatan macsi uusan la imaanaynin macaasida xajka dhacda aad bay u badanta baryahan xanta ugu badan dadka xajka qaado oo gruubyada madaxda ka ah iyo waxaa isxanto iyo dadka mxuu ah xajka eh, la socdo waa arrin macsiyo weyn wa waxaa isxanta dadka xujayda oo isla xajina ay isxantaan dadka ujayd waa laga yaba ay iiriyaan ma ila alia wayaabaaas marka ajmabrurnimada ka bixinaya aj ka mid tahay arrimaha marka aad looga digtoonaado qofka xajina insha allahu tacaala ayb xadiid kun laba boqol iyo afar iyo toddobaatanaad canhu waxaa laga wariyey abi hurayra radi taala anhu qal wuxu yihi samictu rasul ka maqlay sal l slm yaquul isagoo le man xaji qofka xajiye falam yarfud aanan baashaalin amaba aan farac yaarin oo xaaskiisa wixii lamidka aan amaba galmada weyneedba aan la imaanin isagoo muxrim ah, amaba aan faraciyaar iyo waxyaaba muqadimaadka aan la imaanin weyaan rafadka waa noocaas marka xajka laga hadla weyaan walam yafsuq faasiqniman aan la imaanin rajaca wuu laabtaa ka yowma waladatu ummuhu maalinta hoydii ay dhashay isagoo la to ah oo ajarkii mxuua dembigii laga tirtiray oo mxua ah, saqaa'irtii iyo mxua ah, dunuubtii laga baabiyey ayuu laabtaa muttafaqun caleyh kabaa'irtan inuu ilahay ku dhaafa waxba kuma ahan subxana wa tacala fadliga ilahi waa waasic canhu waxaa laga wariyay abu hurayra ana rasulka al sl slm qal rasuulka ale wuxuu yidhi alcumratu cumrada ila alcumrati cumrada laga gaara kafaaratun dembi dhaaf ay u tahay limaa baynahuma inta udhexeeya weyaan inta udhexayso haddaad cumraystay cumro kale aad cumraystay inta udhexaysa labada cumra ay tartiraysaa weyaan waalxaju lmabruuru xajka baarnimada lagu sameeyey laysa lahu uma sugnaanin jazaaun abaalgud ila aljannata janna mooyana muttafaqun calayh xadiid kun laba boqol iyo lix iyo toddobaatanaad وعن cاشhaةa رضي الله تعالى عنها أم المؤمiنiن qالت waxay tir أم المؤمiنiin qultu waxaan ya rasuul الlahyw nara الجiهاada جiهاadkaan aragnaa أفضلa الcaمل camalkan uu fadli badan inuu yahaan aragnaa ee afalaa nujaahidu maan jihan caisha dhehayso radi allahu tacala anha ardaha faqaala wuxuu yidhi laakin waa hal lakuna qaar ma idiin qoranta lakuna ya lakuna adinka afdal jihaadi jihaad waxaa idinkugu fali badan xajun xaj mabruurin ee lagu baarinanfale weeyaan rawahu ah, bukhaari istidraakin waa laga dhigi kara oo eh, na waa la dhihi karaa weeyaan nacam marka dumarka jihaad ayaga dushooda ma ahanin jihaadkooda waa xajka iyo cumrada wey axaadii kala ku sugan anha waxaa laga wari xadiidkun laba boqol iyo toddobaatanaad wacanha umil muminiin ana rasul rasulka ale sal slm qaala wuxuu yidhi rasuulka min yowmin maalin ma jirto akara badan min an yuctiqa allahu alla inuu xureeya fiihi yowmka dhexdiisa cabdan addoon min annaari naar uu ka xureeya min yowmi carafata maalinta carafa weeyaan rawahu muslim hadda la soo maray ilahi wa tacala naga aqbalo marka maalinta ayada dadka la xurayna dadka mowqifka taagan bas ma ahan ilahay fadligiisu weyn subxana watacaala laakiin kuwa mowqifka taagan ayaa adilada in badan ay ku soo aroortay ammaantooda iyo in badan laakiin kuwa kalena ayagana waxay u taagan yihiin maalinta ayada sown bay u taagan yihiin oo laba sana in lagu dhaafaa dembigooda ayuu nabigeena cadey sal allahu aleh ali wasalam xadiidkun laba boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad wacan ibni cabbaas radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal slm qal nabigeena wuxuu yidhi cumratun cumro oo fii ramadaana la cumraysta tacdil waxay udhigantaa xajatan xaja udhigantaa weeyaan macnaheeda ajar ahaana laga hadlaya ee xajkay kaaridaysaa macnaheeda ma aha weyaan aw xajatan xaj oo maci aniga aad lila xajiyey ay u dhigantaa muttafaqun calayh marka cumrada xajka la xajiye ramadaanka fadligeeda wax la koobi kara maaha weyan xaj nabiga lala xaji calayhi salaatu wasalaam wax u dhigma wax sahlan maaha wax sahlan maaha weyaan xadiid kun laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad canhu waxaa laga wariyey ibnu cabaas radia allahu tacala canhuma ana mar'atan haweeney qaalat waxay tihi yaa rasuul lahyow ina fariidat allahi faradka ilaahay oo calaa cibaadii addoomiisu ku ley fi lxaji xajka adrakat abi aabbahay bay haleeshay shaykhan isagoo mxuu oday ah kabiiran weliba aad u weyn laa yahbutu aanan ku sugnaanayn cala araaxilati gaadiidka ma fuli kara diyaaradii iyo mxuu ahaa hadda tabcan diyarad unbaa inta badan la raaca gaadiidkuma sugnaan kara weyaan qofka waad aragteen dadka qaar in la seexiyay u baahanaya marka la qaada oo in jiif lagu qaada mooyane amaba la xambaara mooyane asaga inuu fulo amaba wixii u haysta ma awoodi laa yabut kuma sugnaay cala raailati gaadiid kuma sugnaanay waana noolyi abcan faaxuju ma ka xajiya canhu xaggiisa qaala nabigan wuxu yih a sl nacam ha mutafaqun calayh marka qofka haddii aad marba noocaa noqdo oo sariir fuul noqdo waa laga xajin karaa walow ha noolaado kadalika waxaa laga xajin kara qofka hadduu dhinto u geeriyoodo labadaas waa laga xajin karaa weyaan laakiin wax kale qof iska caafimaad qaba caadi in laga xajiyo lama ogola qofka xajinaan waxaa laazima waa inuu marka hore isaga xajka fariidad uu iska xajiyo kadib uu qof kale ka xajin karaa waxaa la isweydiiya in badan qofkii isagoo xajka lagu leeyahy aabihii soo dhintay kale lacag yar intuu diro qof yara ma wakaalan wakiil ma ka dhigan karaa culimadu waxay fatwoodeen ha inay tahay oo dhib ay lahayn weyaan inay dhib lahayn laakiin isaga badankiisu kama xajin kara xadii kun laba boqol iyo sideetanaad wacan laqiid ibnu caamir radia allahu tacala anhu anahu laqiid ata nabiya nabigu yimid sal slm faqala wuxu yidhi ina abii abahi shaykhun waa oday kabiirun aad weyn laa yastatiicu alxaja xaj ma awoodo wala alcumrata cumrana ma awoodo wala dacna guuritaanka oo muxuu ahaa gaadiidka la fuula dacni waxaa eh, weyaan waa guuritaanka la guura weyaan ma awoodo weyaan qaala wuxuu yidhi xuja ka xaj can abiika abaha ka xaji wactamir ka cumraysa weyaan rawahu abu daawuud ayaa wariyey watirmidi wa qala xadiidun xasanun saxiixun wa xadiidka waa xadiid saxiixsna xadiid kun laba boqol iyo kow iyo sideetanaad wa can isaaib bni yaziid radi allahu tacala anhu qala wuxu saaib xuja waa liila xajiyey bi aniga lii xajisiiyey xuja bi waa lii xajisiiyey xuja waa lii xajisiyey bi aniga maca rasuuli illahi rasuulka alla maciisa fii xajati alwidaac xajka sagootinta ayaa liila xajisiyey nabiga cai slat slam wa ana anigan ibnu sabci siniin anoo toddoba jir ah ayaa nabiga liila xajisiyey weeyaan sala allahu aleh ali waslam rawahu lbukhaari maisaga ajin kara mahayn laakiin waa la waday ama xambaar ha lagu wado ama gacan ha la wado wamaa ilaa dalika marka sabiga in mxuu ah uu xajin karo oo xajkiisa uu ansaxa ayaa in xadiidkana laga qaadana waya ajirkiisana waxaa weeyaan waalidkii inti mxuu la imaadwaday ayaalna weyaan xadiidkan laba boqol iyo laba sideetanaad wcan bn cabaas radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigana sal slm laqiya tabcan asaga kama dhacayo markuu qaangaaro umbaa laga rabaa ajki canuga sabiga xajka asaga ah waa laga rabaya markuu qaangaaro weeyaan wacan ibn cabaas radi allahu tacala anhuma ana nabiya nabigeena sal slm laqiya wuxuu la kulmay rakban safar iyo koox koox muxuu ah socota ayuu la kulmay oo safari ah oo birawxa meesha rawxa la yihahda rawxa waa meel magaalada madiina soddon iyo lix mayl u jirt siduu muxuu aha imaamku sheegay caleyh raxmat ullah wuxuu yidhi man alqowmu waryaatihiin qolomaatihiin yani waa isweydiin qabiil ahaan uma weydiin ay kumaad aheedeen weeyaan kumaad qaaluu waxay yidhahdeen almuslimuuna nabi allo muslimiinaan nahay muslimiintii ayaan nahay weeyaan qabiilkooda waa muslim huwa samaakum lmuslimiina min qabl wafii hada qaala waxay yidhahen man anta adna kee tahay qaala wuxuu yidhi rasuulullah rasuulka alla lisma yaqaana lisma yaqaano weeyaan farafacat imra'atun haweeney baa kor u qaaday sabiyan canug yar faqaalat waxay tihi ali hada xajun nabi allow kan xaj ma u sugnaaday oo xaj ma ka ansaxa weeyaan qaala nabigan wuxuu yidhi alai sla slam nacam ha walaki ajrun adigan ajarka ayaad leedahay rawahu muslim marka cilmaha yar in ajr mxuu aha ajar laga hela hadii la xajisiiyo ayaga xajkoodu ansaxa laakiin markay weynaadan laga raba ayaa mxuu aha adilada kalena ku cad weeyaan xadiid kun laba boqol iyo saddex iyo siddeetanaad wacan anasin radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka sal slm xaja wuxuu ku xajiyey calaa raxalin heerye ayuu ku xajiyey nabiga alai sl slam heeryada ayuu ku xajiyey oo awrta iyo faraska iyo wixii la midka ah inta badan kooro ayaa la saaraa oo kuraas ahaan ahoo qurux badan oo qofka la diisaysa oo yani qofka ku raaxaysana laakiin nabigeena ala sl marku ajinay maya heerye iska caadi ah dirme iyo wax lamid iyo gogol iyo gale iyo wax lamid ah qobtal iyo wax noocaaso heerye iska caadi ah ayaa nabiga u saarnay alayh salat slam neefka uu ku xajiyey sala allahu alayh wasalam xaja nabigu ku xajiyey calaa raxlin heerye ayuu ku xajiyey wa kaanat neefka uu ku xajinay waxay ahayd zaamilatahu neefka xamaaligu ah oo waxay u saaran yihin amuulka waxay ahaan jireen markay ajina markay soconayaan neefna waa la fuuli jiray oo waxaa weyaan caadi inta la kooreeya ayaa lagu xaragoon jiray oo si fiican looga raacaysan jiray neefka kalena cabitaanka iyo cunadii iyo muxuu ahaa wixii heeriyadii lagu saaxana iyo boorsooyinka iyo wixiyaa la saaran jiray zaamila la yihahda marka neefkaas uu nabiga wata calayhi salaat salaam ayaa saddex shaqo u haayey laba shaqo u hayay cafwan shaqada koobaad waa mxuu ahaay gaadiidkii uu saarnaa oo meel geynayay ayuu ahaa tan labaadna xamuulin wuu ahaa kaarga caadi ayuu ahaa marka waxa weye nabigeena calayi slat slam arrintaa laga qaadanaya tawaaduciisa iyo siduu mxuu isagoo nabiga nabi allah subxaana wa tacaala weliba ashrafu alkhalqi ambiyada iyo khalqigoo dhanba ugu sharaf badnaa uguna fadli badan sayid waladi aadam walaa faqra waatuu nabiga alai slat ayaa maca daalika heerya iska caadi ah weliba iyo biyihii iyo saliiddii iyo wix ay kule wada saaran yihin nabiga iska dul saarnaa ku ajiyey arinta iyadoo runtii waa wax cajiib ah rawahu lbuhaari imam buhari xadidkana wariyey xadiid kun laba boqol iyo afar iyo siddeetanaad adig haddii maanta lagu yidha baabuur tera dusha ka fuul ka war han baabuur xamuul ah berigood waa la fuuli jiray alxamdulilah laakiin hadda waa wax badan baa isbedelay oo basaski iyo wax badan baa aad hoosiyo hagaaga wey fadliga ilaahay waa waasic subxana wa tacaala xadiid kun laba boqol iyo afar iyo oo baabuur shidaal wada iyo baabuur saliid wada iyo dusha laga fuuli jiro waad garanaysaanoo ilaa hadeertaan dad fuul way jiraan lakiin looma badna kun laba boqol iyo afar iyo sideetanaad waa ibnu cabaas radi allahu tacala anma qal wuxu abdulahi bin cabaas kaanat waxay ahayd cukaadu suuqa cukaada la yidhaahdo iyo wamajinatu suuqa majina la yidhaahdo iyo wadulmajaazi suuqa dulmajaaz la yidhaahdo waxay ahaayeen saddexdaa suuq aswaaqan suuqyaalo ayay ahaayeen oo filjaahiliyati jaahiliga la isticmaali jiray oo magaalada makana intaba ku taali intaba magaalada maka ku yeelan suuqyada hadda suuq waxaa le kan gaarisaloj krioko kriobank fulan sosamahan saasoo kale saddex suuq oo noocaasa oo saa loo yaqaanay ahayeen wakhtigii jaahiliga la isticmaali jiray fata'ahamuu saxaabadii xajinayey way dhibsadeen way la culsaatay yacnii ta'ahamuugan imigi iyo dembi ahaan dembi ama idinka soo gaar ahaanay culays ay u qaateen way fata'ahamuu way dhibsadeen oo ama dembi idinka gaara hee an yatajiruu inay ganacsadaan fi lmawaasimi wakhtiga xiliyada xajka mawsimka xilliga muxuu ahaa xajka inay ganacsadaan oy suuqyada ayada ay wax ka gataan ay waxgeystaan way yara dhibsadeen oo dembi ama idinka soo gaara ay u dhibsadeen weeyaan fanaزlat waxaa soo degtay qowlka alla subxaana wa tacaala laysa calaykum junaaxun an tabtaquu fadla min rabbikum laysa ma ahanin calaykum dushiinna junaaxun wax dembi iyo culays dushiinna ma ahanin an tabtaquu inaad raadsataan fadlan ziyaada iy khayr iyo ganacsi oo min rabbikum rabbigin aggiiskaad inaad doonataan ood fadliga ilahay doonataan dhibaato ma laha waa shaqaysan kartaan fii mawsim alxaji ayuuna mxuu arrinta ayada ay kusoo degtay ama mawsim alxajka ayaa loola jeeda weyaan rawahu lbuhaari marka xajka in qofka uu muxuu ahaa labada shay isku darsan kara adigoo xajina inaad iska ganacsatood xoogahoo dhowrkoo boorso alaab meesha aan laga aqoonin ama ama ku yar aad geyso waxba dhibaato ma laha malab iyo waxbaa meesha kolley laga rabaa haddii saafi la helo tusaale ahaan waad qaadaad meeshaad geyso aad ka ganacsatay dhib ma lahan ama xagga markaad tagtaa qamiisi iyo imaamadihii annaga aan u bahnayn halkaan yeeli ayaad soo daldashay halkaan ad ka ganacsatay dhib ma lahan labadana labadaba dhib ma lahan laysa calaykum junaaxun an tabtaquu fadlan min rabbikum kitaab aljihaad jihaadka ayuu u kitaabiya weeyaan waa kitaab aad u dheer in badanna jihaadka markii magaciisa la soo qaado waxaa weeyaan dadka qaar waxa laga yaba inay masaajidka baxaanba baabkaan <laughs> la furacaaba muxuu la yidhahdo dadka qaarna jihaadka ay u qaataan wax alla wixii la arkaba in la burburiyo inay jihaad yahay marka labadaba sax maaha jihaadka waa diinteena darwat sanaam alislaam weeyaan shuruudna waa leeyahay waxaa weeye arkaanuu leeyahay wuxuu leeyahy waxyaaba mawaaniicuu leeyahay wuxuu leeyahay wakhti uu fardi cayn noqona wakhti waxaa weeye fardi kifaaya uu noqona mar uu xaaraam noqonaan way jirtaa in la jihaado intaba marka waxaa dabcan waxay markaan xaaraanta leeyahay waxaa weeye fardi ahaanan ka hadlaya ee guud ahaan kama hadlaayo guud ahaan kama hadlaayo waana maadi ilaa yowmi alqiyama ilaa qiyaamada ay ka dhacdana jihaadku wuu soconaya marka arinta ayada ah saas in loo ogaado oonan laga cararin isaga oo baailaan aan lagu dhicin waxaa weyan waa wax loo baahan yahy oo khayr umuuri awsatuhaa dhexdii mxu diinteen ayna fartay la taagnaada kitaab jihaadi jihaadka ayuu kitaab yahay weyaan baabu wujuubi jihaadi jihaadka waajibnimadiisa ayuu baab yahay iwa fadli hadwati kalahitaan fadliga ay leeda iwa rawxati caraabitaan jihaadka loo caraabo loona kalaha ayuu u baab yahay weyaan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi waqaatiluu war dagaalamay la dagaalamay almushrikiina kuwa ilaahay u shariig yeelay kaafatan dhammaantood ama dhammaantiin la dagaalama kamaa yuqaatiluunkum la idinla dagaalamayn kaafatan dhammaantood weyaan waclamu waxaad ogaataan allaha la weyne maca almuttaqiina kuwa alla ka baqi inuu la jiro oo garabkooda u yahay ogaada weeyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi kutiba waxaa la waajib yeel la fard yeel calaykum dushiina alqitaalu digaal wa huwa isagana kurhun makruuh weeyaan waxaad nacaysaan lakum adinka waxaad nacaysaan weyaan oo naftu ay dhibsanaysaa digaalka wacasaa waxaa laga yaaba an takrahu inaad mxu nacdaan shayan shay wahuwa isagana sharu khayru lakum khayr badan idiin khayr badan yahay wacasaa waxaa dhici karto oo laga yaaba an tuxibu inaad jeclaataan shayan wahuwa isagana sharun uu shar idin yahy lakum adinka wallaahu alla weyne yaclam wuu ogsoon yahay wa antum adinkan laa taclamuuna waxba ma ogidin weeyaan alla idin bara ma oyane wa qaala tacala alle wuxuu yidhi infiruu warbaxaay khifaafan idinka oo fudud iyo wahiqaalan adinkoo culus weeyaan oday adinkoo odayaal adinkoo dhallinyar adinkoo taajirin adinkoo fuqara adinkoo caafimaad qaba adinkoo muxaa jiran baxa weeyaan wma ilaa dalika adinkoo dad weyn adinkoo dad yar wma ilaa dalika wajaahiduu warjihaada biamwaalikum maalkiina ku jihaada waanfusikum fii sabiila jidka alle ku jihaada weeyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi ina allaha alla weyn ishtaraa wuu ka iibsaday min almuminiin muminiinta anfusahum nafyaalkooda u ka iibsaday iyo wa amwaalahum muxuu kaga iibsaday biana lahum اljanna janno inay leeyihiin yuqaatiluun way dagaalamayaan fii sabiililah jidka alleh fayaqtuluuna waxbay dilayaan wayuqtaluun waa la dilaya ayagana wacdan waa ballanqaadu calayhi dushiisa aada xaqan wa xaqa fi tawraati tawraadna ku yeela iyo walinjiili injiil ku yeela aaanquraanka intaba arinta ayada way ku taallaa weyaan waana lagu ballanqaaday waman awfaa war yaa ka oofin badan bicahdihi ballantiisa min allah alla weyne yaa ka oofin badan maya weyaan abadan laa axad awfaa bicahdihi min allah subxana wa tacala fastabshiruu war bishaaraystay bibaycikum baycadiinna ku bishaaraysta alladii baycadaasoo baayactum bihi aad ku mubaayacooteen ood la gasheen weyaan wadalika ka asaga huwa isaga alfawzu waa liibaan alcadiim ee weyn weyaan wa qaala tacala alle wuxuu yihi laa yastawi ma sinnaay alqaaciduuna kuwa fadhiya oo min almu'miniina ka mid ah hayru uli darari kuwa dhibka u saaxiibka oo indhaha kuwala kuwa muxuu ah lagu hala laysa calaa maa xarajun walaa cala alacraj xarajun walaa cala almariid xaraj dadka jiran io la midka ah hayra uli darar dadka dhibka muxuu ahay qaba aanan ahayn wاlmujaahiduuna laa yastawi masna alqaaciduuna kuwa fadhiya oo min almuminiina ka mida ah, hayru uli darar kuwa dhibka mxua u saaxibka hayrkooda iyo wlmujaahiduuna kuwa jidka alla ku jihaada wlmujaahiduuna kuwa ku jihaada fii sabiili kuwa siman ma ahan oo weliba ku jihaada biamwaalihim wa anfusihim naftooda iyo maalkooda ku jihaada weeyaan fadl allah ilaahay baa sare mariyey almujaahidiina kuwa jihaada biamwaalihim maalkooda iyo waanfusihim nafyaalkooda cala alqaacidiina kuwa fadhiya darajatan daraja ayuu ka sare mari weyaan wa kulan labadaba iyo dhammaanba kuwa fadhiyay kuwa muxua jihaadaba wacd allah alla wuxuu yabo alxusnaa janna u yabo weyaan itii wanaagsaneed wafadala allahu allana wuu saramariyey almujaahidiina kuwa jihaada cala kuwa fadhiya ajran ajar cadiiman aad u weyn weyaan darajaatan darajooyin oo minhu alla xaggiiska aday iyo muxuu ahaa dembi dhaafya maqfiratan iyo waraxmata naxariisu ilahi subxana watacala siiyey weyaan wa kaana allah alla weyne wuxuu ahaaday hafuuran mid dhaafit badan raximan naxariis badan weyaan qaala tacala alle wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu alla ina rumeeyo hal adulakum maidin sheegaa oo ma idin tusiya calaa tijaaratin tijaara iyo ganacsi tunjiikum idinka badbaadaysa min cadaabin cadaab aliimin mu'limin xanuun badan tu'minuuna waad rumaynaysaan billahi alla weyne iyo warasuuli rasuulkiisa ad rumaynaysaan watujaahiduuna waad jihaadaysaan fii sabiila jidka alla biamwaalikum maalyaalkiina wa anfusikum nafyaalkiina dalikum kiinaasaa khayru lakum idin khayr badan in kuntum haddii aadin taclamuuna kuwa wax ogsoon yfir lakum uu dhaafaya rabbi yakfir uu dhaafaya lakum adinka dunuubakum dunuubtiina rabbi dhaafaya wayudkhilkum idin gelinaya jannaatan jannooyin tajri ay soconaysa min taxtiha alanhaar wabiyaala wamasaakina iyo guryo ayibatan ee wanaagsan fii jannati cadnin jannada lagu nagaado weyaan jannada waaritaanka dalika kaas ay alfawzu liibaan alcadiimi weyn weyaan waura mid kalra mid kale oo tuxiban aad jeceshihiinna waa laidin siinaya weyaan waana helaysaan nasrun waa gargaar oo min allahi alla aggiis ka ahaaday iyo wafatxun furasho qariibun e dhow wabashir u bishaara almuminiina aayaddan waxay bishaaraynaysaa in magaalada maka la furan doono weeyaan walaayaatu aayadaha oo fi lbaabi kaiiratun aaday u badan yihiin mashhuuratan waa la yaqaanaa weyaan aayadaha ka shakayna jihaadka iyo suuradaha suurat mxuu aha anfaal oo kale iyo suurat tawba iyo lama koobi kara qur-aanka intiisa badan wuu ka shakaynaya khaasatan wixii madani ah oo magaalada madiina kusoo dego weyaan xadiid laba boqol iyo shan iyo sideetanaad can abi hurayrata radi allahu taca anhu qal wuxu hi abu hurayra su'ila rasul rasuulka alla la weydiy sal slam ayu acmaali acmaasha keedeeba afdalu fadli badan qala wuxuu yidhi iimaanu bilah alla weyne oo la rumeeyo warasuli rasuulkiisa waa noo soo hadda haddaan soo marra xadiiska qiila waxaa la yidhi uma maada kadibna maxaa ku xiga qala wuxu yidhi aljihaadu fii sabiili illah jihaadka jidka lagu jihaada qiila waxaa la yidhi uma maada kadibna maxaa ku xiga qala wuxuu yidhi xajun mabruurun xaj lagu baarinimo falay weeyaan muttafaqun calayh kun iyo laba boqol iyo lix iyo siddeetanaad xadiidka ah can mascuud radi allahu tacala canhu qala wuxu yidhi abdullahi bn mascuud qultu waxaan idhi yaa rasuul allahyow ayu lcamala camalkiiseeba axabu lakalgacayla badan ila allah alla weyne tacala korhay qala wuxu yidhi asalaatu calaa waqtiha salaad oo waqhtigeeda la tukada ee uga fadli badan waa ilahi looga kalgacilma agtiisa qultu waxaan idhi uma ayu kadibnami allow maxaa ku xiga qala wuxuu yidhi biru lwaalidayn labada muxuu ahaa waalid oo loo baarin anfala ku xiga weeyaan qultu waxaan idhi uma ayu kadibnami alami allow maxaa ku xiga qala wuxu yidhi aljihaadu fii sabiililah jidka allo lagu jihaado weeyaan martabada marka jihaadka marna qodobka labaaduu noqonaya mar qodobka saddexaaduu noqonaya mar qodobka afraaduu noqonaya weeyaan xadiidku laba boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad wa can abi darin waxaa lg radi allahu tacala anhu abi dar qala wuxu yhi abi dar qultu waxaan ya rasul allahi ayulcamal camalkiiseeba afdalu fadli badan qala wuxuu yidhi aliimaanu biاllah ilaahay oo la rumeey iyo wاljihaadu jihaad oo fii sabili jidka lagu jihaada muttafaqu calayh xadiidku laba boqol iyo sideed iyo siddeetanaad wacan anas bn maalik radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al sal slm qaala wuxuu yidhi nabigeenna laqadwatun kalahitaan oo fii sabiilah jidka lagu kalaha aw rawxatun caraabitaan ayaa khayrun khayr badan min addunya addunya wamaa fiiha muttafaqu calayh in badan walaalaha tabliiqa waxay xadiidkan u daliishadaan khuruujka fii sabiili oo muxuu ahaa arrintan tabliiqa ay wadaan oo dacwada ay wadaan ay u daliishadaan oo muxuu ahaa jihaadka aayaadkiisii waxyaabaha mu'akhadaadkada ay ka mid tahay oo lagu qabsado leeyahay muxuu ahaa aayaadkii jihaadka o dhan waxay u leexiyaan dhankan kale weeyaan laakiin culimmada mucaasiriinta qaar ka mid a ah ayaa markay ka hadlayaan masalada la yidhaahdo masaarif azaka zakada meelaha lagu bixiyo waxay ka hadlaan inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin wاlmasaakiin wاlcaamiliina calayha wاlmu'alafati quluubuhum wاlghaarimiina fii sabiili اllah wbni sabiil riqaabtii iyo haarimiinti wa fii sabiili lah marka la gaara waxay leeyihiin masaajidii dhismahoodii iyo madaaristii iyo muxuu ahaa wamaa ilaa dalika baabkaas kulli wuu soo gelaya laakiin culimmada inta badan arinta ayada ah mxuu ahaa way cursaysanayaan ilaa weliba waxay ku qaydeeyaan dadka aqaliyaadka islaamiga iyo meelahaas de islaamka uuba ka duma haddiiba maraakis aan la helin markaasoo kale waxaa weyaan adig luqluq ay u raadiyaan laakiin asalka sida muftiga ah muftaabihiah waxaa weyaan fii sabiili lah waa jihaadka weyaan sida asalka ah adilada inta badan waad aragteen marka laga hadla baabka asaga fii sabiili lah macna dalika waa jihaadka weyaan kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo sideetanaad wacan abi saciid alkhudri radi allahu taca anu qal wuxu abi saciid qaala wuxuu yidhi ataa rajulun nin baa u yimid rasullahi ba u yimid sal slm faqal wuxuu yidhi ayunaasu dadka koodeeba afdalu fadli badan qala wuxuu yidhi mu'minun mu'min oo yujaahidu ku jihaada binafsihi naftiisa iyo wamaalihi maalkiisa fii sabiilah waddada alla ku jihaada qala wuxuu yidhi uma man kadibna yaa ku xiga qala wuxuu yidhi mu'minun mu'min oo fii shicbin dhawaati ku sugan oo min ashicaab dhawaatiyada ka mid ah oo yacbud llaha alcaabuda dhawaatiga waan soo sheegnay ama shicbiga waa waddada buurta dhinaceeda marayso weyaan ama laba buurood ha dhex marto amaba buur mxua salabkeeda amaba jirjirkeeda ha marta weyaan nacam muminun oo fii shicbin dhawaati oo min ashicaabi dhawaatiyada ka mid ah muxuu ahaa ku sugan weyaan oo yacbud llaha alcaabuda wayadacu naas dadkana kala tagaa min shari shartiisa la dhaafa weyaan xadiidkun laba boqol iyo sagaashanaad wa can salim bn sacdin radi allahu tacala anu ana rasul rasulka al sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi ribaatu yowmin maalin muxuu ahaa roondadeed ribaadka jihaadka caadiga ah waa ka khaas weeyaan waa huquurta meelaha muxuu ahaa xuduudda iyo dadka mxu waardiyeeya xuduudda dadka waardiyeeya ayaa muxuu aha muraabitiin la yihahda oo xuduudda meeshii laisku haayo cadowga lagu haayey dadka halkaas muxuu ahaa faysyada ku jira ayaa rondada ama waardiyaha amaba waxaa weyaan xuduud joogda wamaa ilaa dalika ana rasul rasulka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi ribaatu yowmin maalin oo la rondeeyo ama muxuu ahaa la waardiyeeyo fii sabiillah jidka allana hawsha ada lagu qabta ayaa khayrun ka khayr badan min addunya addunyada iyo wamaa calayha wixii ku sugan weyaan wa mawdicu sawti axadikum midkiin meesha uu muxuu ahaa shaabuuggiisa amaba jeedalkiisa uu ka dhigta min aljanati mxuu ahay oo min aljannati jannada ka mid ah oo mowdicu sawti axadikum midkiin shaabuugiisa amaba jadalkiisa meel uu dhigto oo min aljannati jannada muxuu ahaa ka mid ah ayaa khayrun ka khayr badan min addunya addunyada iyo wamaa caleyha wixii ku sugan weeyaan waalrawxatu rawxada iyo caraabitaanka oo yaruuxuha u caraaba alcabdu addoonka fii sabiillah jidka allow ku caraaba tacaala alla kor ahaye aw ilqadwati amaba ka iyo wamaa calayha wixii dusheeda ku sugan weeyaan muttafaqu caleyh xadiid kun laba boqol iyo kow iyo sagaashanaad wa can salmaana waxaa laga wariyey alfarisi wey qal wuxu uhi salmaan samictu rasul rasulka allan ka maqlay sal slm yaquul isagoole irbaatu yowmin maalin oo la roondeeyo iyo wa leylatin habeen ayaa khayrun ka khayr badan min siyaami shahrin bil soonkeed iyo wa qiyaamihi mxuu istaagiisa weeyaan ama istaageeda wain maata hadduu dhinta qofka fiihi roondadaas iyo ribaadkaas hadduu ku dhinta ujriya calayhi waxaa loo socodsiiyaa camaluhu camalkiisa waa loo socodsiiya weyaan aladii camalkaasoo kaana u aha yacmalu mid shaqeeya weyaan waujriya caleyhi risquhu risqigiisa waa loo socodsiiyaa waumina um, waxaa laga badbaadiya ama waamina wuxuu ka badbaadaa alfataana munkar iyo nakiirkuu ka badbaadaa weyaan marka xadiidka nabigeena sal allahu aleh waslem wuxuu caddaynaya hal maalin iyo habeenkeeda oo qofka uu roondadaas iyo xuduud ilaalin uu ku jira ayaa ka khayr badan bil soonkeed iyo istaageeda weyaan qofka marka hadduu ku dhinta isagoo hawsha ayada ku jira oo halkaas muxuu ama lagu dila ama geeriba ay u timaado ood ku dhinto camalkii uu samaynayey waa loo socodsiiyaa ujriya caleyhi camaluhu camalkii asagaa u soconaya weyaan waa noo imaan doontaa insha allahu tacaala risiqiisana waa loo socodsiiyaa lagu socodsiinaya axyaaun cinda rabbihim yurzaquun waa ayaddii nabigeena sal allah alay slm xadiid saxiixa wuxuu ku caddaynayaa ana arwaaxa shuhadaai taakulu min timaal janna arwaaxda shuhadada inay muxuu ahaa midhaha jannada ay gurubsanaysa ayuu nabigeena cadday sal allahu aleh ali wasalam kadalika qabrigii marka la galo waxaa weeyaan malagii labadii malag oo imaanaysa oo fitnada qofka muxuu ahay tuftanuuna fii qubuurikum wa min fitnati allahuma ini acuudu min cadaabi alqabri wa min cadaabi الnaar wa min fitnati اlmaxya walmaat wa min fitnati اlmasiix اdajaal marka fitnadaas qabriga laisku fidnayna oo mxuu qofka la cabsigelina oo xaaladda khatarta ay ka dhacayso ninka asagoo mujaahidka aho mxuu ahaa asagoo muraabit ku dhintayna isna waxaa wey waa laga badbaadiya ayuu nabigeena aleyh slat slam nacam xadiidku laba boqol iyo labaiyo sagaashanaad wa can fudaalata bni cubaydin radia allahu tacala canhu ana rasuula rasuulka alla sala allah slm qaal nabigeena kullu meyitin qof geeriyoodoo dhan yukhtamu waa la xiraa oo waa la qufilaa oo waa la daboolaa calaa camalihi camalkiisa halkaasaa lagu xiraa weeyaan markii mxuuaha shayga in la joojiyl rabo waa la daboola sooma camalkiis waa la dabooli meel baa loogu dabooli weyaan ila almuraabita qofka roondeeya amaba dhufayska ku jira amaba xuduudda jooga fii sabiila jidka allana hawsha ayada ku qabta ma oyane fa isaga yunama lahu waxaa loo ziyaadiyaa oo loo kordhiyaa camaluhu camalkiis waa loo kordhiyaa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaama laga gaaro u soconaya weyaan waa loo kordhinaya saas usi kordhaysaa wa waa laga badbaadiyaa min fitnat اlqabri qabriga fitnadiisa baa laga badbaadiyaa weyaan rawahu abu dawuud ayaa xadiidka wariyey wاtirmidi waqal wuxuu yidhi xadiidun xasanun صaxiix weyaan ayb wacan cumaan waxaa laga wari qal wuxuu yidhi samictu rasul lah baan ka maqlay sal slm yquula isagoo leh ribaatu yowmin maalin oo la roondeeyo ama lagu dhufays jiro amaba la xuduud waardiyeeya fii sabiillah jidka alla lagu sameeya ayaa khayrun ka khayr badan min alfi yowmin kun maalmood fii maa siwaahu wixii ka soo horay maalmaha ka soo horay oo min almanaazil boosaska ah rawahu tirmidi xadiidku xadii xasan likhayrihi waa daciif laakiin xadiid kale markii loo raraadiyo ayuu xasan noqonaya weyaan xadiidkun laba boqol iyo afar iyo sagaashanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleh wasalam tadamana allaahu ilaahay wuxuu u ballanqaaday liman qof wuxuu u ballanqaaday kharaja baxa fii sabiilihi jidkiisa ku baxa laa yukhrijuhu uusan bixinaynin ilaa jihaadun jihaad oo fii sabiilii jidkayga uu ku jihaada wa iimaanun iimaan oo bi uu rumay wa tasdiiqun rumayn uu rumeey birasuuli rusushayda fa huwa ay lah weyaan fa huwa allah subxaana wa tacaala daaminun waxaa weeyaan fa huwa damiirkaas huwadaas lama macaaniba inta badan shuraaxda waxay u celinayaan allah subxana wa tacaala fa huwa alle iltifaat baa la samaynaya hadalkii waxaa weeye ilah ayaa haybe la aadiyey iltifaat ayaa la sameeyey fa huwa isaga daaminun calaya wuxuu igu leeyahay an udkhilahu ljanna janno inaan geliyo waxaa kaloo suuragal noqonaysa fa huwa addoonkaas isaga hee daaminun wuxuu igu leeyahay calaya ani dushaydoo rabbi ah an udkhilahu inaan geliyo aljannata janna labada macaniba waa ixtimaal weyan kan hore ayaa shuraxda inta badan ay ka hadlayaan aw irjacu inaan u celiya ilaa manzili gurigiisa alladii gurigaasoo kharaja minhu uu baxay bimaa maca maa wuxuu la soo kulmay oo soo helay iyadoo lala qabo min ajrin ajar aw haniimatin ama haniime ah waaladii allih baan ku dhaartay nafsu muxamadin nebi moxamed naftiisa biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay waa yadun taliiqu bicadamatihi wa jalaalihi wa sulطaanihi wa kibriyahi wa malakuutihi marka allah subxaana wa tacaala yad marka la yidhahdo horaan waa ugu hadalnay waa yad asaga u qalan subxaana wa tacaala yadda biniaadanka ay kugu soo dhicin lidalika dadka ilaahay subxana wa tacaala waxyaabaha sifaatkiisa ta'wiiliyo oo leexiyo oo markii la yidhaahdo muxuu ahaa yadullahi marka la yihahdo raxmatullahi ku fasiro dadka ayaga waxaa la yidhahdaa laba dembiyo culculus ay maraan dembi koobaad shabbahuu uma caطaluu lidalika waxay dhahaan kullu mushabbihin kullu mucailin mushabbih qof kasta oo ilahay subxana wa tacala sifaatkiisa taxriifiyo oo macaanida ay xambaarsanayd in laga leexiyo muxuu ahaa ku taliya amaba leexiyo marka hore ilaahay buu horta khalqiga u ekaysi markuu ilaahay khalqiga isbarbarigood ilahay khalqigiisa u ekaysi kadib ayuu marka waxaa weyaan si ay iskugu ayuu kadibna waxaa weyaan ilaahay sifadiis bannaan ku tuuray marka laba xumaan ayuu qofkaas kulansaday weyaan marka markii yad laga hadla yay kugu soo dhicin yad yadii ay kugu soo dhicin weyaan yadda bini ay kugu soo dhicin weyaan iyo wixii la midka ah makhluuqaadka yaddooda ay kugu soo dhicin nacam wladii alih baan ku dhaartay nafsu muxamed nabi moxamed naftiisa biyadihi ay ku suganta gacantiisa maa min kalmin jaraaxa ma jirto jaraaxa iyo dhaawac ma jiro kalmiga waa dhaawac weyaan maa min kalmin dhaawac ma jiro oo yuklamu qofka lagu dhaawaca fii sabiili illaahi jidka alla lagu dhaawaca ilaa haddii ay dhacdo miya ja wuu yimaada yowma alqiyamati maalinta qiyaama ka hayati yowma kulim maalintii la dhaawacay sidiisoo kale ayuu imaanaya weyaan lownuhu midabkiisa lownu damin waa dhiig mxuuah midabkiisa weyaan wa riixuhu udagiisana waa riixu miskin miskiga udagiisa weyaan miskiga cadarka miskiga in badan axaadiis ad aragteen miskiga kadalika xataa aayaadka qur-aanka ah, miskiga waa nooc ugu qiimaha badan uguna qaalisan waxaa laga yaabaa qaruurada yar miskiga asliga ah qaruurada yar oo fartan la eg waxaa laga yaabaa inuu noqdo lacag gaaraysa ilaa shan iyo kenya laga yaab ama uu ka bataba mararka qaar ood gaara ilaa soddon kun afartan konton kun inuu gaara laga yaaba qaaraa kasii badan marka niskiga wuuu markii in badan oo axaadiista aad leeyahy aad arkaysaan in miski laga hadlaa qiimahaas ayuu leeyahay weeyaan inkastoon la yaabay miskiga waa wax aad u culus oo annaga hadda marka muxuu ahaa cadaradan waxaan u baranay oo dadkan soomaalida ay la qabsadeen cadaradan khafiifka ay la qabsadeen laakiin cadaradaas markii miskiga waxaa laga yaabaa haddii xataa bilaash lagu sii inaadan qaadanin adig laga yaabaa ilan dhaqankii wyaa kala duwan dhaqanki yaa kala duwan weyaan marka inkastoo noocyo aad u carfa oo carafta kuweenna khafiifka ah noociisana la arka weyn miskiga marka riixda miskiga ayuu muxuu dhiig yeelina ayuu nabigeen calayhi isalaatu wasalaam weliba miskiga jannada miskiga jannada weeyaan nacam khitaamuhu miskun wa fii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun nacam waladii alih baan ku dhaartay nafsu muxameda nabi maxamed naftiisa biyadii ay ku sugan tahay lowlaa an ashuqa inaan dhibaateeyo oon dhiba haddii aanan ka baqaynin cala almuslimiina muslimiinta maa qacadtu ma aanan fadhiisteen oo kama hareen khilaafa sariyatin gaadiila baxaysa gadaasheed ma fadhiisteen taasoo taqzuu ku duulaysa fii sabiilah jidka ilaahay abadan weligay muxuu kama hareen weyaan laakiin arrinta ayada inaan muslimiinta dhibaateeyo oy dhib arrinta ayada dhib ay ku noqotaan ka baqa weeyaan walaakin nacam walaakin warka lagu laabaya laa ajidu ma helayo sacatan awood ma helaayo iyo dhaqaalo ma helaayo oo fa axmilahum aan ku xambaaro oon ku qaado saxaabadii walaa yajiduuna ayagana ma helaayaan sacatan awood iyo tabar iyo xoolo ma helaayaan oo ayagana ku baxaan xoolihii ay fuuli lahaayeen iyo gaadiidka ay ku gataan weeyaan wayashuqu calayhim ayagana waxaa dhiba an yatakhallafuu canii inay iga haraan oo aniga nabi maxamed oo baxay gaadiilo u baxay ka haraan ama hazu u baxay ayagana way dhibaysaa weeyaan waladii alih baan ku dhartay nafsu muxamed nabi maxamed naftiisa biyadii ay ku sugantay gacantiisii lawadidtu waxaan jeclaan lahay annii aniga ahzuu inaan duula fii sabiila jidka alle oo fa uqtala lii dilo uma ahzuu kadibna aan duula oo fa uqtala lii dila uma ahzuu kadibna aan duula oo fa uqtala lii dila way rawaahu muslim intaas kulligoon ka hadlayna waa jihaadka dhabta ah oo waxaa weeyaan shuruuddiisii iyo waxaa weye aadaabtiisii iyo akhlaaqdiisii iyo waxyaabihii uu nabigeena faray sal allahu aleh ali wasalam kulli wata weyaan midka un iska un iska un sida dhiig kasoo daataba inuu jihaad yahay <laughs> wax kastoo cad waxay dhahaan maa kullu maa huwa abyad shaxmun wax kastoo cad ha u malaynin muxuu ahaa inuu yahay baruur inuu yahay ha u malaynin marka dhiig kastoo daataba inuu jihaad yahay dad baa u malay sida dhabta saxna maaha wax aad u sax maaha marka waa in jihaadka dhabta ah iyo jihaadka maqluudka ah la kala saaro weeyaan oo qofka habashka uu meesha uu ka baxa weeyaan qofkan hal nafuu leeyahay nafta ayadaa waa inuu xaqiijiyo inay ku baxdo meel xaqah haddii aad naftaada meel baailta ku baxda kadibna abad alaabidiin aad naarun mxuu aha saa walweyloonta adduun iyo aakhiran mxu aad seegato adduunkeena aad isdhaafiso aakhiradan naar aad mxu ku bedelaso mashaakil iyo masaa'ib maha ya marka baabka isaga aad iyo aad in qofka ugu murga weliba da'yarta in arrimaha iyaga aan lagu khaldin internetyadan iyo mxuu aha waxyaabahan yutubyada iyo eh, social mediaha ya mararka qaar social media waxa soo dhiga xataa ma taqaanid qof baad qofka arkayaa oo war badan eh, xamaasaysan geesinimo ay ka muuqata iimaan uu ka muuqda qofkii waxaa weeyaan wuxuu umalaynaya wax kastoo cadba inay marka ay baruur tahay kadibna wuu ku dhacayaa adduun iyo akhar la-aan baa kudhici adduun la-aan akhar la-aan baa kudhici arrimaha marka in laga taxadiro waa muhiim weeyaan oo shuruudda kutubo badan oo badan oo badana muxuuaha jihaadka iyo waxaa weyaan aadaabtiisa ka warrantay aljihaad cabdillahi bni mubaarak iyo kutubo badan salafkii dadkii muxuu ahaa laba boqol iyadon la gaari dhintay ayaa wax ka qoray marka arrimaha iyaga in aad iyo aad qofka uula socdo ood baabka isaga ku degdegin baabka isagaana waxaa weyaan ausan ku qatalmin hadda khaasatan waxyaabahan calamada tirada badan kun calan ayaa taagan kan waa mujaahid kan waa mujaahid kan waa ayaga dhan waa iswadalaynayaan mid wal mid kale u gaalaysinay oo dilayaan waa imtixaan imtixaan weeyaan waad garanaysaa nabigeena sal allahu alay hal nin oo ragga la bursanay oo la ceyrinayey oo weliba dadka muslimiinta dhibaateeyey oo rag badan oo akhyaarta ahaa seefta mari ayaa laga daba tagay marka geed muxuu ahaa ayuu ku gabaday markaad arkay bahashina seefti iyo warankii iyo hawshii ay dul saaran ayaa wuxuu laa ilaha illa allah waa soo halaagay dadki aad taqaanodhan akhyaartaha soo wada muxuua jafay weyaan markaasaa waxaa weeyaan ninkii daba socday saxaabiga ahaa xibu rasuulilah bin xibihi usaama bin zayd radi allahu tacala ardaha ayaa muxuu e ah baasha de nin dembiile oo qariban waa ninka asaga miiqaa saxaabiyaad soo cunay kajoojin ma lahan wuxuu islaa wax kala islaamnimo kama aha ninkaane ninkan waxaa weyaan laa ilaha illa mxuah tabar ka doonay bal mxuuaha arintii marka nabiga loo shegay alai slat slam nabiga ala sl aad buu arrinta u dhibsaday wuxuu ka dhawaaqayn waad garanaysaa wuxuu yidhi aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah war ninka miyaa dishay markuu laa ilaaha illahu yidhi kadib miyaa dishay markaas inama kaana mutacawidan nabi allow kaas iyadu mxua badbaado ka doona nafuu ka doonay ee meesha islaamnimo ma olin i imaan markaasaa nabiga wuxuu yidhi ala slat slam war qalbigiisa miyaad jeexday ilaa aad ogaata mxuu ah wixii qalbigiis ku jiray inuu isaa u yidhi ilaa marka dambe usaamo uu yidhaahda ilaa nabiga hadalkuu soo celeliya kama zuulin ilaa aan mxuu ah ka tamaniyey marka dambe inaan marka ayada soo islaamay oon muslim marka ayada noqday marka arrimaha iyaga waa arrimo runtii muhiima qofka inuu aad ugu muxuu aha taxdiro loo baahan yahy weyaan marka jihaadka dhabta ahna waa darwat sanaam alislaam midkan mxuu antarabaqashka oo mxuu ah qiimaha aan lahayna waxaa weeyaan waa naar mid lagu madnaa marka jihaadkana maadin ilaa ywm اqiyama ilaa qiyamada ay ka dhacdan wuu soconaya marka meesha qofka uu farta la gala ha iska xaqiijiyo ha iska ogaada weeyaan wuxuu waxaan yahay wax madhaba mise waa wax beenbeen ah ha iska xaqiijiyo faaliska iyo xaqa ha layska fiiriyo weyan han la ogaado nacam xadiid kun laba boqol iyo lix iyo sagaashanaad wa can mucaadin radi allahu tacala anhu an nabi nabig wuxuu ka wari sal l slm soo saama xadiid kun laba boqol iyo sagaal iyo lixdanaad sooma sagaal iyo lix iyo lix iyo sagaashanaad sooma wa can mucaad shan iyo sagaashanaad miya xadiid kun laba boqol iyo shan iyo sagaashanaad wa canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacala anhu ardahu qala wuxu abu hurayra qaala rasul la rasulka al wuxuu yidhi sal allah alay slm maa min makluumin qof la dhaawaca ma jiro oo yuklamu lagu dhaawaca fii sabiila jidka alle ilaa haddii uu jira miya jaa wuu imaanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo wa kalmuhu dhaawaciisana yadmii ama yadmaa uu dhiigaa weyaan allownu midibka lownu damin waa midib dhiig wariixu udugana wariixu miskin waxaa weyaan miskiga cadarka la yihahda udugiisa weyaan muttafaqun calayh xadiidka kun laba boqol iyo lix iyo sagaashanaad wa can mucaadin radia allahu tacala anhu can inabi nabig wuxuu ka wari sal l slm qaal nabigan wuxuu yidhi man qaatala qofkii dagaalama fii sabiili lah wadaad alla ku dagaalama min rajulin nin xaggiina ahaaday muslimin ee muslima fawaaqa naaqatin hal intay ka xiskamoota fawaaqa waxaa weyaan hasha haddaa la lisay kadibna isla markii daqiiqadda lama lisi karo waa inay caanihii cannada soo galaan mar oo xilli loo daayo fawaaqa marka waxaa weyaan waa xiskinta inta iyada lisitaanka la lisay io kandam inta udhexaysa zamankaas ayaa fawaaq la yidhaha weyaan bidami lfa weyaan fawaaqa naaqatin hal waxa weeyaan eh, xiskanteed wajabat lahu ljana janna waajibta weyaan waman jurixa qofkii lagu dhaawaca jurxan dhaawac fii sabiili aw nukiba lagu dhibaateeye oo dhib uu ku dhaca nakbatan dhibaato iyo muxuu ahaa musiibo ay ku dhacdo fa inahaa jurxigii iyo dhaawacii taji waa imaanaysa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ka aqrazi maa wakhti kaafkaas waxaa weeyaan waa ziyaado weeyaan aqraz maa kaanat intii ay ahayd inta ay ugu dhiig badnayd aqraz maa wakhti bannaan ay ugu badnayd kaanat ay ahayd ka aqraz ama aqraz maa kaanat intii ay ahayd inta ugu bannaan badnayd dhaawacii inta dhiigga mararka qaar dee dhiigga in yaroo ka socdaa marna si xowlia u socdaa xilliga marka dhiigga inta badan aad ka socday ama dhiig ugu badan uu ka baxayay iyadoo ah oo kale ay imaanaysaa weyaan ka aw akhraz maa kaanat intii ay ahayd marka ay ugu dhiig badnayd ay imaanaysaa weyaan lownuhaa midabkeedana azacfaraanu waa zacfaraankii aad taqaaneen saas uu egya waa mxu dhiig uu egya weyaan wariixuhaa riixdeedana iyo gufaaceeda iyo mxuu ahaa udageedana kalmiski waa miski oo kale rawaahu abu daawuud ayaa wariyey watirmidi wa qaala xadiidun xasanan saxiix weyaan xadiku xadii saxiix xadiid kun laba boqol iyo todoba iyo sagaashanaad wacan abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala canhu qala wuxu abu hurayra mara rajulu nin baa soo maray oo min asxaabi rasuulillah rasulka ale saxaabadiis ka mid ah bishicbin dhawaati ayuu soo maray fiihi dhawaatiga waxaa ku sugnaa min maain biya cadbatin oo macaan weyaan meel yar oo dhaba ah oo buur dhinaceed maraysa ayuu soo maray wuxuu ku helay marka il yar oo biyo yar laakiin biyihi aad ay u macaan yihiin faacjabathu ishii yarayd iyo booskii bosishinkii meeshii aad u cajabgeysa aad ula dhacay weyaan fa qaala wuxuu yidhi low ictazaltu haddii aan ka fogaado annaas dadka oo faaqamtu aan ku nagaada fii hada shicbi dhawaatigan way ficnaan lahayd wayaan walan afcala mana samaynay arrinta ayada xata astadina ilaa aan ka fasax qaato rasul rasulka al sal slm fadakara dalika arrinkaas uu sheegay lirasulilah rasulka al uu sheegay wuxuu yidhi nabi allo meeshaasaan arkay biyaha il yaroo biyala iyo meel yaroo cidla inaan halkaas ka jooga ayaan jeclaysistay weyaan faqaala nabigan wuxu yidhi alai sl slam laa tafcal ha yeelin faina muqaama axadikum midkiinku nagaasho uu ku nagaada fii sabiilah jidka all ku nagaada ay afdalu ka fadli badan min salaatihi salaadiisa oo fii beyti gurigiisa uu ku tukada sabciina caaman toddobaatan sano weeyaan alaa tuxibuuna miyaadan jecleen an yakfir allahu lakum alla inuu idin dhaafa oo yudkhilakum u idin geliya aljannata janna uqzuu ku duula fii sabiila jidka alle man qaatala qofka ku duula fii sabiila jidka alle fawaaqa naaqatin hal intay ka xiskimooto wajabat lahu janna janna u waajibta weyaan rawahu tirmidi waqaala xadiidu xasan walfawaaquna maa bayna alxalbatayn labada lisitaan oo la lisa muxuu ahaa ama maalitaan waxaa tirahda lamaali ama la lisi muxuu intu dhexaysa weyaan xadiidkun laba boqol iyo siddeed iyo sagaashanaad wacanhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu taca anhu qala wuxu abu hurayra qiila waxaa layidhi ya rasul la rasuulka allow maa yacdilu ljihaada jihaad maxaa u dhigma fii sabiilah jidka alle lagu jihaada qaala wuxuu yidhi laa tastatiicuunahu ma kartaan ma awoodaan weeyaan faacaaduu calayhi maratayn laba jeer ay ku soo celiyeen aw alaaan ama saddex jeer kullu daalika mxua dhammaan yaquulu wuxuu leeyahay mar alla markii la weydiiye yaquulu wuxuu leeyahay laa tastatiicuunahu ma awoodaan uma qaala wuxuu yidhi maala mujaahid qofka ku jihaada fii sabiilah jidka alle kamali saa'imi qof sooman bullato yahay alqaa'imi salaad u taagan alqaaniti u taagan biaayaat illahi aayaad kale u taagan weyaan laa yafturu aanan noogaynin min siyaamin soon aan ka noogaynin walaa salaatin salaadna aan ka noogaynin xataa yarjaca ilaa oo ka soo laabta almujaahidu qofka jihaada fii sabiila jidka ale muttafaqun caleyh hada lfu muslim marka fadliga intaa la eg ayuu leeyahay wax gaaro lama ark nabigeena cadayna sala allahu aleh ali wasalam wa riwaayati albukhaari ana rajula nin baa qaala wuxuu yidhi rasuul lahyow dullanii itusi calaa camalin camal itusi oo ii sheeg oo yacdilu u dhigma aljihaada jihaadka qaala wuxuu laa ajidu ma heli kara mana ogsooni weyaan camal udhigma ma aqaano weyaan mana kuu helay uma qaala wuxuu yidhi hal tastatiicu ma awoodaa idaa kharaja almujaahidu qofka jihaada markuu baxa an tadkhula inaad gasho masjidka masjidkaada oo fataquuma aad istaagta walaa taftura aadan noogin watasuuma aad soomto walaa tuftira aadan afurin faqaala wuxuu yidhi waman yastatiicu dalika arrintaa yaa kara weyaan lama kari karo fadliga intaa laego ilahay ku sheegay subxana nabigan ku shegay alai slat slam jihaadka iyo fadligiisa aayadihii qur-aanka iyo adiladii tirada badnay dhiig kuunoo imaan doonana waa kasii daran yihiin weyaan xadiid kun laba boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad wa waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacala canhu arda ana rasulla rasulka ala sal slm qal nabigan wuxuu yidhi min khayri macaashi innaasi dadka waxay ku noolaadaan waxaa ugu khayr badan waxaa ka mid ah lahum ayaga rajulu nin mumsikun ku dhegan bicinaani farasihi faraskiisa hogaankiisa ku dhegan iyo xeragiisa ku dhegan fii sabiillah jidka allana muxuu ahaa eh, ugu dhegan weeyaan yaiiru u duula calaa matnihi ku duula yaiiru ku duula calaa matnihi dhabarkiisa ku duula weyaan ku orda weyaan kulamaa samica mar alla markuu maqla haycatan habar wacasha ama colcolaad aw fascatan ama fasca waa isku mid weyaan colcolaad amama habar wacasho waa tiradaba daara kadibna uu ku duula caleyhi dushiisa oo meeshii ay dhawaaqu ka yeeri ayuu dhaqaaqaa weyaan yabtaqii wuxuu doonaa oo u raadsadaa alqatla in la dilo iwalmowta geeri madaanahu calaa hunaymatin ari yar la jooga fii ra'si shacfatin buur madaxeedna ku raacda oo min hadi shacaf buurahan ka mid ah dusheedana arigaas ku raacda aw bani waadin ama waadi muxuu calooshiis iyo gudihiis ku raacda weyaan oo min hadi awdiyati waadiyadan ka mid ah yuqiimu salaat salaada oga oo yuutu zakaat zakadana bixiya wayacbudu caabuda rabbahu rabbigiisa iska caabuda xataa yaatiyahu lyaqiinu ilaa geerida ay kaga timaada laysa min annaas dadkan aan muxuu ahaa aanan la wadaagin ila fii khayrin khayr ma oyn wa kale dadka aan la wadaagin oo dadka wa khayr ma oyne dhibaato ay kala kulmin ninka asagana waxaa weeyaan labadaas nin buu nabigeena ammaanay calayhi salatu slam rawah muslim wacanhu waxaa lagu yri abu hurayra radi allahu tacala anna rasul rasulka al sl slam qal nabigeena wuxuu yidhi ina fi ljannati jannada waxaa ku sugan miata daraja boqol daraja acaddaha allahu ilahi wuxuu u diyaariy tacaala korahaya lilmujaahidiina kuwa jihaada fii sabiilihi jidka alle ku jihaada u diyaariyey maa bayna darajatayn labada daraja intuu udhexaysa kamaa bayna asamaai waalardi samadii arada intuu dhexaysa ay isu jiraan weeyaan rawahu lbuhari xadidka buhari ayaa wariyey xadiidka kun iyo hmm. saddex boqol iyo kow sooma xadiid kun saddex boqol iyo kow alxamdu lilah وعن أبي سعيد الخdري رضي الله تعالى أن رsuل رس صل sم قال nabgeen wuxuu yidhi man radya qof ku raali noqda biالlahi alla weynan raban rabinimo ugu raali noqda وبالإسلام iسلاamnimadan diinan diinnimo ugu raali noqda ومuxameda nbi mxamedna rasulan rasulnimo ugu raali noqda wajabat lahu الجaنة janna u waajibta weeyaan facajiba laha abu سaciidin abu saciid wuu la yaaba arrinta ay tahay qofkii ilahay ku raali noqda rabinimo islaamnimadana diinnimo ugu raalli noqdo nabi maxamedna inuu mxu rasuulnimo ugu raalli noqdo janna u waajibto saasuu muxuu ahaa nabigeena cday alayh slat slam facajiba laha abu saciidin baan la yaaba faqaala wuxuu yidhi acidha calaya yaa rasuullah rasuulka all iigu soo celiy warka asagaa war anaad ula dhacay weeyaane iigu soo celiy facaada caleyh nabigu usoo celiyey ku soo celiyey warka asagaa uma qaala wuxuu yidhi ukhraa mid kale aan kugu dara tii wanaagga badnayd tu kasii muxuu ahaa kalena aan kugu dara yarfacu allaahu alla wuu kor yeela biha iyada alcabda cabda addoonka miata daraja boqol daraja oo fi ljannati jannada maa bayna kuli darajatayni laba darajo iyo laba mxuu aha martaba oo kasta intuu dhexaysana kamaa bayna asamaai walard samada iyo arlada intuu dhexayso kale weeyaan qaala wuxuu yidhi wamaa hiya ya rasuul lah rasuulka aloo taa maxay tahy qala wuxu yidhi aljihaadu jihaad oo fii sabiili illahi weyaan aljihaadu jihaad oo fii sabiili illahi weyan rawahu muslim xadiid kun laba boqol kun saddex boqol iyo labaad kun saddex boqol iyo labaad weeyaane wacan abi bakrin waxaa laga wari ibnu abi muusa alashcari abi muusa alashcari ala ninkan abu bakar ayaa wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi abu bakr samictu waxaan ka maqlay abii aabbahay oo mxu cabdilahi bni qays alashcari weeyaanaan ka maqlay radia allahu tacala anhu wahuwa isagana yaxduruhu wa huwa isagana bixadrati alcaduwi cadowga meeshiisii booskiis joogo weyaan safkiiuu ku jiraa weyaan cadowgii waa kan isagana waa kan weyaan halkaas anagoo taagan yaquulu isagoo la qaala rasulla rasulka ale wuxuu yidhi sal lla l slam ina abwaaba aljannati jannada albaabaheeda taxta dilaali الsuyuuf seefa hararkeeda hararkeedam hoosteeda ay ahaatay weyaan seefta harkeeda iyo hooskeeda hoostiisa ay jannada albaabeed ahaatay weyaan qaama rajulun nin baa kacay marka rafu lhayati muuqaalkiis uu aad u basaasan yahay muuqaal ahaan waa nin basaasan dharkii wiiisi aad iskuma toosna nin dhar ahaan aan iskugu toosnayn timihiisi dharkiisi iyo iskuma hagaagsana weyaan faqala wuxuu yidhi abaa musa abaa muusow a anta adiga miyaa samicta ka maqashay rasuulahi rasuulka alle yaquulu hada isagoo arrinkaan la faqala wuxu nacmha farajaca ilaa asxaabii asxaabtiis raggii saaxibadiisa ayuu u laabtay faqala wuxuu yidhi aqra'u calaykum asalaam salaam baan idinku akhrinaya waa idin salaamay uma intaa kadib kasara wuxuu jibiyey jafna sayfihi sayftiisa galka la gelina ayuu saa u jibiyey seefta galka la geliyey ayuu jibi weeyaan fa alqaahu kadibna waa tuuray uma kadibna mashaa wuu socday bisayfi sayftiisuu la socday ila alcaduwi cadowgu uu la socday fadaraba bihi wuu ku dhuftay xataa qutila ku garaacay weyaan xataa qutila ilaa laga dila rawahu muslim xadiidka kun iyo saddex boqol iyo saddexaad can abi cabsin waxaa laga wariyay cabdiraxmaan ibni jubayrin qaala wuxuu yidhi radi allahu tacala qala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allah alay slam maqbarat ma boorowda qadamaa cabdin addoon muxuu ahay labadiisa gomadood fii sabiililah jidka alle fatamasahu kadibna ay taabato annaaru naar weyaan rawahu albukhaari ma taabanayso weyaan qofka jidkii lugihiisa ay ilaahay jidkiis ay ku boorowda naar ma taabato weeyaan xadiid kun saddex boqol iyo afraad wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu abi hurayra qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slem laa yaliju ma gala annaara naar rajulu nin oo bakaa ooyey min khashyat illaahi ilaahay baqitaankiisu ooye weyaan xataa yacuuda ilaa muxuu uu kaga noqdo allabanu canaha fi darci naaska uu kaga noqdo weyaan micrbada lagu gelinaya naaska marka maba haddaad gelis xaggee istaagayaan me xaggeyna ka soo baxeen ma muxuua ah fartigi uuski iyo dhiigiyaad muxua ah dhex qaadsiin karta halkaasa laga soo saaray walaa yajtamicuu kuma kulmaan calaa cabdin adoon hubaarun boor oo fii sabilah jidka alle iyo duhaanu jahanama jahanama mxuu aha qiiqeeda weyaan rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasanun saxiix xadiidka waa xadii noo soo hormaray isna xadii kun saddex boqol iyo shanaad wa ibn cabaas radi allahu tacala canhuma qala wuxu yhi abdullahi bin cabaas samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka al sala allahu aleh ali waslm yaquul isagoo ale caynaani laba indhood laa tamasuhumaa ma taabata naaru naar ma taabato weeyaan caynun il oo bakat u oysa min khashyat illahi ilahay baqitaankiisu oysa weeyaan nacam igu caynun ilo baatat bariday taxrusu ayadoo waardeynaysa fii sabiila jidka alleh ayadna naar ma taabata weeyaan rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan xadidka waa xadis saxiix ligayrihi xadidka u dambey cashirkeena insha allahu tacaala kun saddex boqol iyo lixaad wacan zayd bni khaalidin radi allahu tacala anhu ana rasula rasulka al sal slm qal nabigan wuxuu yidhi man jahaza qofkii diyaariyo haaziyan qof duula fii sabiili illaahi faqad haza wuu duli weeyaan waman khalafa qofkii u dib mara oo muxuu ahaa u istaaga haasiyan qof muxuu ahaa duulaa fii ahlihi ahalkiisa u istaaga bikhayrin khayrna ula istaaga oo muxuu ahaa dhaqaale iyo howlaha muxuu ahaa ula istaaga faqad hazaa wuu duulay muttafaqun calayh Eh, insha allahu taala ashir intaasu noogu joogayaa habeen dambaan insha allah kamiilayna haduu ilahay qadaro eh, halkan waxaa ku qoran eh, rag waxaa soo baxay beryahan dambe nabigeena calayhi الsalatu wasalaam sunnadiisa oo hadda axaadiistan aan akhrinaynay iyo kuwa ka horeeyey iyo usuusha laga soo qaatay oo sunanka iyo saxiixaynka ay ka mid yihiin inay macno lahayn iska fariista inay macno lahayn arrinta ayadaa beryahan aad iyo aad u wada weliba ku dhawaaqa kelimo aad u liidan oo ah in sunada nabigeena calayhi salat slam iyo xaadiista ay yihiin taarikh carbeed niman carbeed iyo waxyaaba noocaas sheega arrinta ayada ah waa arrin horta dhib badan sida xaqiiqada ahna in laga hadlo haddii la damca aynan kelimo yaroo hadda daqiiqad ama shan daqiiqo ah waxba weyn ka muxuu ahaa insha allah ay ka soo koobi karin u baahan muxaadaraad iyo usuusha fikradda ayada ah maalinta ay bilaabatay iyo sida ay u bilaabatay iyo sababta ay u bilaabatay in la cadday u baahanayso weyaan bawaadirtoodii ragga u horreeyey waxay bilowdeen xilligii saxaabada qayb ka mid ay noolaayeen ayay bilowdeen dad saas ku dhawaaqo laa tuxadinaa ila bilqur'aan qur-aan waxaan aynaa noo sheegin saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam arrintaa marka lagu yidhi rag ka mid ah xujo layaable ay hordhigeen xujada ay hordhigeen waxaa weeyaan adiga hadalkaas ku hadla laa tuxadinaa ilaa biاlqur'aan alxaafid khaiib albaqhdaadi ayaa arrinta ayada aad iyo aad ugu hadlay marka eh, wuxuu yidhi adiga iyo asxaabtaada haddii qur-aanka lidiin daayo salaadda waxaa weeyaan shantan salaadood xaggeed ka ogaan lahaydeen salaada duhur inay afar tahay casarna afar ay tahay maqhribna saddex ay tahay subaxna ay laba tahay xaggeed ka ogaan lahaydeen salaada duhur inay mxuu ahay siri loo tukada iyo casarka maqhribka iyo cishaha iyo salaadalfajrkana kor loo qaado xaggeed ka ogaan lahaydeen wahaakada xujo noocaasu hordhigay oo ka mxuu ahaa aad tiro badan ilaa marka dambe iska dhiibaan fikradda marka fikrad xilligaas soo bilaabatay ayay ahayd culimada islaamkana koleyba aad bay runtii ugu hortageen fikrad socon kartana ma ahan nabigeenana calayhi salaatu wasalaam ilahay waatu uu caddeeyey waxaa weeyaan in eh, waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim sunnada nabigeena calayhi salatu salaam marka qur-aankan eh, ayay caddaynaysaa axkaam badan oo aad u badan oo qur-aanka aad sheeginna way sheegaysaa oo ziyaado ah qur-aankana haddii sunno aan loo haynin waxba lagama fahmeen lidalika fikrada ayada ragga qaatay oo hadda mucaasiriinta waxaa ka mid ah in la yidhaha alqur'aaniyuun oo xilligii isticmaarka ingiriiska u hindiya iyo dhankaas gumaysan jiray oo gacanku samaysa isticmaalka uu gacanta ku sameeyey ayaa muxuu ahaa fikradan u horreeyey marka waa fikrad noocaas oo macno badan aanan lahayn dadka ayaga ahna waa dad waxaa weeyaan kitaabka alla beeniyey qofka sunnada nabiga beeniyo waxaa weeyaan oo axaadiista nabigana calayi slat slam beeniyo waa nin kitaab qur-aanka beeniyey marka qof qur-aanka beeniyeyna kolleyba xukunkiisa waad iska garanaysaan macno weyn kuma dhisno insha allahu tacala kole culimmada way joogaan muxaadaraad noocaas ahna goordhow in laga qabtay aad iyo aad ugu badanta insha allahu tacala hadduu qadaro marka saa loola socdo niminka ayaga nimin hadda islam wax ka ogsoon ama islaan shuqul ku amaba qur-aan iyo muxuu aha sunna macnaheeda fahamsan ma ahan wixii fahamsan waa wax muxuu ahay dana khaas ah iyo waxa weeyaan eh, diinla dirir eh, bannaanka la soo istaagay laakiin hayhaata hayhaat waxaa weeyaan eh, dad badan baa isku dayay inay diintan la dagaalamaan xilliga nabigeena calayh salat slaam abu jahl iyo abulahab intaasaa ugu filan muxuu ahaa iyo ragga la midka aha eh, ayaa la mid ah, muxuu ahaa ayaa ugu filan marka waxbay aan laisku mashquulin kuwa iyaga macno weyn ma lahan eh, waxay noqonayaan un kanaatixi sakhratin yowman liyuhinaha qof muxuu ahaa buur iyo derbi madax la lacdan buu la tooyahay derbiga haddii aad madax la lacda maxaad ka qaadaysaa ama buur caadi oo samaysan tamaaba laga yaba inaad derbigan si un laakiin buur qofka madax la laca ka warrama ya waxaa alkilaabu tanbax waalhaafila tasiir eeyaha halkaasay wahwaha yidhahdaan safarayduna iska socdaan marka diintan saad soconaysaa weligeed ey muxuu ahaa iyo wixii la nooca oo dhawaaqay oo codeeyey diintan muxuu aha uma jiisin insha allahu tacaala markayaan loo aabayeelin midda kale aayad qur-aan waa muhiim fabir ina wacd allahi xaq walaa yastakhifanaka aladiina laa yuqinuun aayaddaas qur-aanka waa aayad cadiima ah oo qofka baailka soo yimaada oo istiraha warmaanta islaamka malaha waa xaalkiisa waa liidan yahay aayadda on ahri bes fabir ina wacd allahi xaq walaa yastakhifanaka aladiina laa yuqinuun hada wallah aclam sal allah wslam abdi